bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhum shaykhuna الshaykhu صaalح cbdالlahi الcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamiعa bisnaadi kuli minhm ilى smciina clى nadiran cawqabsmul cbdillahi bn camr caas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi وalih wslm alraaximuuna yarxamhm الرaxman irxamu man fi lardi yarxamkum fi الsma wmin daraa'iqi raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usul almutuun khaasatan usul xadiid almustafa wa rasuul almujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin liyafuuzu bisacaati alcajl ajl fahada huwa almajlis athani walhamsuun min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim sunna nabowiya fii leylati اlihnayn alraabic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 hadli doonaa in shaa allahu tacaala fasalka koobaad alfasl اlأwl fasalka koobaad alimaamatu imaamnimada ayaa halkan ka bilaabayna insha allahu tacaala fasalkaas abwaab badan ayaa hoos imaan doonta baabka koobaad baabun alaxaqu bilimaamati alaxaqu kan ugu xaqnimada badan bilimaamati imaamnimada hada maxalu bayaanihi weyaan waa meesha lagu cadayn lahaa yaa imaamnimo ugu haboon u xaqnimo badan mudan inuu imaam noqdo xadiid kun saddex boqol iyo laba iyo siddeetanaad can malik ibn xuwayri waxaa laga malik ibn xuwayri allaythi weeyaan waa abu sulaymaan ayaa la yidhaahdaa waa saxaabi wuxuuna geeriyooday afar iyo toddobaatankii hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam can malik bni xuwaydid radia allahu tacala anhu ardaa qaala wuxuu yidhi malik bni xuwaydid ataytu nabiya nabigeenaan u yimid sal alla slam fii nafarin koox anoo la jiro oo min qowmi tolkay ah fa aqamnaa waxaan ku nagaanay cindahu nabiga agtiisa cishriina leylatan labaatan habeen ayaan ku nagaanay wa kaana nabigan wuxuu ahaa sal alla slem raxiiman mid naxariis badan rafiiqan aad u dhimrin badan oo dadka u dhimriya weeyaan io saxaabadiisa falamaa goortii ra-a uu arkay shawqanaa hilowganaga ilaa ahaaliina ahalkanaga aan u hilownay oon jeclaanay ama aan u xiisnay qaala wuxuu yidhi irjicuu laabta reerkiina oo fakunuu fiihim ayaga dhexdooda ahaada oo ayaga la jooga weeyaan wacallimuuhum diinta bara wasalluu tukada faida xadarat isalaatu salaad haddii ay soo xaadirta falyuadin lakum ha idin adimo axadukum midkiin walyaummakum ha idiin imaam noqda akbarukum kiin idinkugu dada weyn imaam ha idin noqdo weyaan saasuu nabigeen amarkusi sala allahu calayhi waaalihi wasalam naxariista alle naxariista nabigeena sala allahu alay waslm dhimrinta uu dhimranay saxaabadiisii iyo saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam hilowga iyo xiisitaanka ay u xiiseen reerkoodii labaatan beri kadib kadibna nabigeena sal allahu alay slam uu ku reerkiinni kadibna diintii intii aad barateen bara salaadana tukada salaad haddii ay xaadirtana maadaama isku aqoon dhowdihiin ama isku aqoontihiin kiina idinkugu dada weyna salaada idinka bixiyo saasuu nabigeena faray sala allahu alayh wali waslm buhari muslim xadika soo saaray xadiidkun saddex boqol iyo saddex iyo sideetanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qala cbdullahi bn cumar lamaa goortii qadima almuhaajiruuna muhaajiriintii ay soo gaaleen ay yimaadeen alwaluuna ee meesha cusba loo yaqaano waa mawdicun biquba xaafada quba loo yaqaano magaalada madiina ku taalla meel ku taalla cusba la dhihi jiray oo meesha ay kusoo degeen lagu soo dhaweeyey qabla maqdami rasuuli llaahi sala allahu calayhi waali wasalam nabiga intuusan imaanin oo uusan soo haajirin ka hore kaana wuxuu ahaaday saalimun ninka saalim la yidhahda yaumuhum mid imaam noqda kaana yaumuhum saalimun kaana wuxuu ahaaday saalimun yaumuhum mid imaam noqda saalimkaasoo mowla abi udayfatabi xudayfa ninka la yihahdo uu xureeyey wa kaana wuxuu ahaaday saalim akarahum kooda ugu badnaanta badan qur'aanan xagga qur'aanka xifdigiisa isagaa ugu qur-aan badnaa radia allahu tacala an arda marka qofka qur-aanka intuu aqoontiisa ay la eg tahay ayaa imaamnimada lagu dooranaa weyaan saas ayuu muxuu ah cadaynaya cabdillahi bin cumar radia allahu tacala anhu arda laakiin imaamnimadii haddii qofkii qaari qur-aan uu yahay oo macnihii qur-aankan uusan fahamsanayn iyo qofka qur-aanka hadduu yaqaano ama qeyb fiican uu ka yaqaano fiqhigii iyo diintii iyo macaanidii qur-aankana u yaqaana kee la hormarini culimada aad bay ugu hadlaan afqahuhum kan ugu fiqhiga badan ayaa la hormarinaya ay yidhaahdaan qaar waxa weeyaan may lama eegaayo xifdigaas iyo xasano sawdkaas iyo dhanka ayaa la eegaa ay leeyihiin marka alcumuum masalada waa masalo saasa weyaan lakiin waxaad ogaataan saxaabada nabigeena sala allahu alay waslam kulligood carab ay ahaayeen kulligood carab ay ahaayeen qofka markuu quraanka xifdiyo macaanidiisana tabacan uu baran jiray ilan waa luuqadoodii af soomaali un muxuu aha qur-aan lagu ahriy weyaan maxaa kaa daha soomi nabi maxamedna calayhi salat slam wixii muxuu ahaa ka ishkaal gala amaba culays amaba kaa yara daha sooma nabiga la weydiin jiray calayhi salaatu wasalaam laakiin dadkan cajamta ah yaan la hormarinataa iyada waa su-aal u baahan eh, in la caddeeyo weyaan ama su-aal u baahan waxaa wey dib in loo eego qof qur-aanka keligii xifdisan oon macaanidiisa aqoonin oon khudbo akhrin karin oon darsi jeedin karin oon tawjiih jeedin karin iyo nin sheekha oo qur-aankiina aan xifdisanayn amaba garabgarab ku ah qur oo sidii la rabay aanan ku ahayn kee la hormarini qofka waxaa weyaan caalimka ah oo diinta yaqaana oo macaanida tafsiirka yaqaana kaas ayaa la hormarini maxaa qofkan de wuxuu qaban kara waa salaada inuu bixiyo keligeed laakiin salaaddii mkhubadeedii salaaddii waxaa weyaan wixii burinayey salaaddii wixii muxuu aha waajibaadkeedii faraaisheedii maba yaqaanaba qofkii xaaladaas oo kale markaas shaki ma lahan qofka haddii xaalad ay kusoo koror tusaaleahaan sahwi hadduu dhaca salaadii amaba eh, yacni qof uu miir daboolmo ama sheeko ay si dhacdo qofka hadduusan aqoon u lahayn wuu ku weerarayaa meeshii marka laa shaka qofka khayrka badan oo qiimaha badan waa qofka qur xifdisan qur-aanka yaqaano diinta ilaahayna yaqaano kaas ayaa ugu qiimo badan weyaan haddii la waayo markaa siday u kala haboon yihiin ayaa markaa la eegaya waayahay xadiid kun iyo afar can abi mascuudin waxaa lagu ansaariye radia allahu taala anu arda qala wuxu abi mascuud qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slm yowmu lqowma dadka waxaa imaam u noqda aqra'uhum kan uga akhrinta badan oo ugu xifdiga badan likitaab illahi kitaabka alle fain kaanuu haddii ay yihiin fi lqira'ati xifdiga sawaan kuwa ku siman faaclamuhum kan uga aqoonta badan bisunati sunnada nabigeena sala allahu alay waslem fain kaanuu haddii ay yihiin fi sunati sunnada nabigeena sawaan kuwa ku amaba da ahaan kan ugu weyn fain kaanuu haddi ayn fihijrada sawaan kuwa siman faaqdamuhum silman soo islaamitaanka kii ugu horeeyey walaa yaumana yuusan imaam u noqonin arajulu qofka arajula qof kale yuusan imaam u noqonin fii sulaanihi meesha isaga ka taliyo meesha isaga uu mxuu ahaay ka yahay madaxda yuusan imaam ugu gurigiisa noqoya iyo xafiiskiisa noqoya iyo wixii lamidka weyaan walaa yaqcud yuusan fadhiisanin fii beytihi gurigiisa calaa takriimatihi sariirtiisa iyo firaashkiisa iyo korsigiisa goonida uu leeyahay yuusan iskaga fadhiisan ilaa biidnihi inuu idmo mooyane saas ayuu nabigeena fara sala allahu alay qofka marka meesha isaga saaxiib sultaan uu ku yahay uu madaxta ka yahay isaga in looga dambeeyo arrintaas iyada xikmad weyn ayaa ku dhisanoo haddii qofkii meeshii isaga uu atooraha ka ahaa insaxa tacbiir oo isaga uu madaxda ka ahaa waxaa weeyaan qof kale uu iska un muxuu ahaa xoogsado khilaafa imaani hadduu khilaaf imaanona dee muslimiintii waa isku dhacayaan weyn baa meesha ka dhalani xaaraan badan baa imaani xan baa imaani iskhilaaf baa imaani dil inuu imaada laga yaabaa waxa isla qaba shalaan baa imaadi marka qofka hadduu meel hariib ku yahay tusaale ahaan qof masjidkan u yimid ama masjid kale yimid waa nin sheekhoo nin caalim ahoo dadka masjidkan joogaba ka cilmi badan amaba ka aqoon badan ama ka qur badan inuu yahay laga yaaba markuu yimaado waxaa weeyaan waa inuu noqdo yaa hariibu kun adiib qofkaadaan muxuu ahaa musaafirka ama qofkaan meesha ku cusubow waxaa weeyaan qof edab la noqo oo tallaabadaad meesha dhigaysa ogow waxaa laga yaabaa hadda ka mar inaan qiso ka sheekeeyey oo akhyaarta qaar ay joogeen qisadaas waxaa weeya sheekh annaga doctor taariq alxajaar la yihahda xafidahu llah nin waayeelo had sagaahanka inuu gaaran filaya ayaa nooga warramay qisada wuxuu leeyahay magaalada dalka yemen ayaa nin odaya ah oo sheekh ah oo laga dambeeyo oo ummadda dhan sheekh ah laakiin waxbana diinta aan ka aqoonin inuu diinta ku tuugsada talo kale aanan haynin ayaa waxaa weeyaan jiri jiray kadibna wadaadkii markii salaad jimcaha la gaaro intuu khudbayn lahaa oo naar iyo janno iyo khayr iyo shar iyo adduunkii uu ka warrami lahaa adiladii kitaabkii sunnadii uu ka warrami lahaa maanta labiyi tobanka markuu istaago wuxuu leeyahay yaa banii fulaan man acطaa shaykhahu eh, jamalan falahu ljanna ree hebelow ninkii muxuua sheekhiisa neef geel siiyey jannada horayku geli waa qolyahan kaniisadaha fadhiyo kale oo waxaa weeyaan rasiidka gorayaan sooma arkin qofki intaa bixiye horay waxaa weeyaan sukukulkufraana la yihah dembi dhaafka rasiidka lagoyna oo kale kadibna wiil yar oo dhallinyaro ah oo raggii meesha jooga ka ah ayaa wuxuu gegsan waayey azhar ayuu aaday azharna maalinta idaad bay xoog badnayd oo hadda sidii loo baabiyey ma ahayn cilmiga ayuu soo cabay markuu cilmigii soo bartay kadib ayuu soo cararay hal sano marka waxaa azhar markii afar sano qofka jaamacadda dhamaysto oo waxbarashada dhamaysta hal sano oo tarbiya la siiyo oo aadaabta dacwada la siiyo oo muxuu ahaa adabka uu soo qaato oo sheikhiisii uu la jiro uu la saaxibo uu khidmeeyo oo wax alle wixii muxuu ah loo baahnaa uu sheikhiis ka soo qaato cilmigii aadaabta soo qaadan jiray kadibna wiilkii wax meesha wax ka horreya ogsoon yahay xaalad adag sanadkii adabta ahaa maba sugin cilmiga ayuu soo xambaaray kadibna uu is soo dayey meesha ayuu imaaday markuu imaaday sheekhii khudbayna oo man acطaa sheekhahu jamalan falahu اljanna waman acطaa sheekhahu hanaman falahu اljanna aw shaatan falahu اljanna la taagan ayaa intuu istaaga wuxuu yidhi beenalaad waxaad sheegaysa wax ka jir lama arka jaahil caamo ayaa tahay wamaa ilaa dalika marka waxaa way islaamka fasaadinin diintii ilahay saad ma qabto yacni taakulu amwaalnas bilbail adiladii ayuu marka diintii ayuu ku asqeeyey kadibna wuxuu yidhi yaa bani fulaan maxaad ka eegaysaa ninkan wiilkaani dafta oo sheekhiisa ku xadgudbay oo karaamadiina baabi'iyey oo diinta ku ciyaaray maxaad ka fiirinaysaan hala qabto markaasa madax iyo mijimaha intuu dhexaysa laga jibiyey bash bash bash bash bash waa laisugu tagay sariir uu fuulay dhowr sanoo kadibna waxaa ku soo dhacday marka sanadku ka soo cararay wiilkii markii isagoo marka burbuur ah, oo muxuu ahaa aanan isku aadanayn oo ah, ayaa wuxuu ku noqday meeshii ninka dhallinyarada ah oo daaciga ahaa sheekhaha ashar u tagay sheekhiis u tagay markaas wuxuu ku yidhi war maxaa kugu dhacay say wax kuu gaareen arrintii ugu warrama markaasuu yidhi sanadkii muxuu aha ad qaadan lahayd aadaabtii ayaad ka tagtay inakeen gacantuu qabtay sanad ayuu la joogay markuu sanadkii muxuu ahaa eh, edbiyey oo muxuu ahaa tarbiyadii diinta iyo sidii loo gaarsiin laha ummadda u baray ayaa wuxuu yidhi weliba intaa kuma kaaftoomayni inakeen waan ku raacaya meeshii la soo aaday yeman intuu yeman ka soo baxay eh, ashar yeman la imaaday sheekhiio halkii la taagan weli oo man acطaa sheekhu jamalan falahu اljanna ayuu u imaaday khudbadiiu si edabla u dhegaystay oo weliba madax ruuxitaan iyo yani ay ku jirta azaariyintana waa taqaanaanoo bahal cimaamad oo qurux badan oo korna casaanka ah iyo mishlaxa weyna iyo adduunka markay isku ridaan somalid waay dhihi jireen wey malaaig ayagana waa niman cadcadaan badan oo xoog badan moogta marka meeshuu u fadhiyey madaxu u ruxay kadibna markii uu muxuu ahaa dhameeyey ayaa intuu soo istaagay ayuu sheekhii muxuu aha faaliska ahaa waa sheekh muxuu ahay fojar moogte ayuu madaxa ka dhunkaday halkaasu ka dhunkaday intuu ka dhunkaday intuu ka dhunkaday markaas usoo jeesto dadki war adduunka nin noocaana ah, adduunka miyaad leedihiinba sheekh noocaana ah, nasiibkiina wax la gaari karo miya ma sheekha noocaana ah, ayaa muxuu idinku dhexnooloo saan yacni isagiio ammaan intuu qaatay ayuu dhulka dhigay wuu dilay markuu dhulka dhigay ninkana dee nin diimeedba maahe nin adduunyo iska aha moogta kadibna markaasa wuu yidhi sheekh markuu ninkii seexiyey ee wuxuu yidhi sheekh cirbadda ku dhut oo muxuu ahaa waa daroogay markuu mxuu ahay ah, taqdiir ku sameeyey uu suuxiyey ayaa wuxuu yidhi sheekh kelimo yar ma dhihi karaa markaasuu yidhi waxaa rabta sheeg waxaa rabta sheeg wuu istaagay marka niman ooman oon weligood diin aynan mxuu aha la maqashiinin oon xawla ka aruur samaynan diin aan maqlin ayuu u istaagay aayadihii iyo axaadiistii iyo mxuu ahay siirada nabigeena sal allah alay slam iyo diintii macaanka badnayd malabkii weligood ayna dhimanin ayuu marka saa ugu asqay saa ugu shoo fasaaxada masaarida maa taqaanaan aad iyo aad aad iyo aad ilaa dadka ay dhalaalaan oy wada ooyaan masjidka dhan dadka ay miir daboolmaan xaalad adag ay galaan markaasaa kadibna wuxuu yidhi inuu u argudi rabo wiilkii mogti yaraa markaasuu yaa bani fulaan man qataca shacrata min ra'si shaykhihi wa lixyatihi falahu ljanna ya ree bani fulaanow sheekhaan halkan fadhiyo sheekhiisa qofka hal tin ka gooyo garkiisa ama madaxiisa ka gooyo janno ayuu geli nimankiimogta dee wadaadkii miskiinka ahayo mimbarka fadhiyey hal mar lagu soo wada yaacay dad janno raba oo mxuu aha jannadiina ficilan la horkeenay weyaan maogta kadibna waa loo soo istaagay in la tifaa marka la bilaa marka ya dhowr boqoloo qofoo hal mar qof u istaagtay oo marka tifays ka warrama in la gura cabaad waridaay walaalhid allimay naftaa iga dhaxday <laughs> marka waxaan kala jeedaa ninkii wiilka marka wuxuu yidhi saas waa u yidhi dacwada saa u gaarsiya ninkaama nololaad umaynaysaan nin dhowr boqoloo qof ay iskugu yimaadeenoo muxuu ahaa lugtiyaaba la mariba in la diliya oo xataa nafta ay ka dhacdaa laga yaabaaba ama uu khalaas dee adduun dambe ka sabro ninkaas soo ma marka waxaan kala jeedaa mararka qaar qofka hadduusan aadaabta qaadanin oo meelaha mxuu ah uu ku cusub yahay uusan iskaga dhaca waxaa laga yaaba wuxuu fasahaadina iyo wuxuu mxua ah wanaajina waxa badana wuxuu fasahaadina naftiisana khatar gelinaya dacwadiina waxba qabanaya marka qofka inuu mxuu ahaa meesha uu yimaado cidda marka ayda ka talinaysa walow jaahil ha noqdee isagaas uu sii oo isaga mxuua ah uu dariiqa dhigta oo isaga laftarkiisa wixii ka hadlaysan si bilatii axsan uu hagaajiyo oo walaal uu ka dhigta qofkan inta badan dadka khayrka waa ka buuxa waa imaam laakiin waa jaahil khayra buuxa laakiin meel magaalana soo marnay imaamka salaada fajar naga bixinayey faatixadii ma yaqaano ma ahan ada iyo tajwiid iyo kama hadlayo faatixadii ma yaqaano waa imaam masjid dhan oo magaalo ku yal imamka faatixadina maba yaqaanaba ka warrama sheekh waxa ma sheegay sidii muxuu ahaa islaamka logooyinka annagaa salaad gelinaya adii laha ka warrama meeshaan baa lagugu dili halkaas baa lagaasan ila waa sheikh dhano magaaladii isagaa wax mahriya isagaa wax wacdiya isagaa khudbada akhriya isagaa salaada bixiya isagaa ummadda kala saaro sheekh soomaalida waxay dhahaan ilaahay wuxuu kuu soo reeba gaadiidku allo kuu soo reebaa la rabtaa soomadan garan kaasaa uu sheekhaaba tabartooda intaasa sheekh kale mama adi marka kii asaga inaad udhoobto ood u hagaajiso ood kale uhadaysa mooyee inaad kii haddana ma haboona alcumuum marka baabkaas waa baab muhiima qofka meeshuu madaxad ka yahay in lagu ixtiraamo laga maarmaan wixii laga wanaajin karna si bilati yaxsan looga hagaajiyo waayahay baab maami baabun alimaamu imaamka yukhafifu uu fuudayni asalaata salaada wayutimuhaa wuuna taamyeeli saas weyaan xadiid kun saddex boqol iyo shan iyo siddeetanaad can anas bin maalik waxaa laga wariyey radia allahu taala arda khaadimi rasuli lah sal slam qaala wuxuu yidhi anas maa sallaytu ma aanan tukanin wara'a imaamin imaam gadaashii qatu weligay akhafa ka fududayn badan salaatan xagga salaada walaa atama ka dhammaystiritaan badan min annabiyi nabigeena sala allahu calayh waali waslem wain kaana nabigeena wuxuu ahay sal l slem la yasmacu mid maqla bukaa sabiyi canuga yar oohintiisa oo hooyadii la socda wayaane fa yukhafifu kadibna wuu fuudan jiray salaadda makhaafata an tuftana in la fitneeyo oy mashquusha ummahu ummuhu hooyadii in la fitneeyo oo qalbigeedii muxuu ahaa ay muxuu ahay ama qalbigeedii uu muxuu canuga oohinteedii uu la muxuu dhaqaaqo oo salaadii ay ka fitnowda isagoo ka baqa ayuu nabiga usoo gaaban jir usoo gaaban jiray nabigeena sal slm salaada saas ayuu muxuu ah, leeyahay anas malik radi allahu taala arda salaadda in la taam yeela lana soo gaabiyo waa waxaa loo baahan yahy waana ariiqa nabigeena sal slm buhari muslim xadii soo saaray xadii kun saddex boqol iyo lix sideetanaad can abi mascuud ilansari waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qala wuxuu yidhi jaca rajulun baa u yimid ilaa rasul rasulka u yimid sal slm faqala wuxuu ya rasuul rasuulka allow inii aniga wallahi baan ku dhaartee la ata'aharu waan kadib ma dhaca can salaati اhadaati salaada subax waan kadib dhacaa min ajli fulaan hebel dartii mima yuiilu dheerayntu nagu dheerayna awgeed bina anaga fiiha salaada gudaheeda dheeraynta salaad nagu dheerayna darteed ayaan salaadda ama gadaal ka imaada amaba salaadaba ma imaadaba oo gurigaan iskaga tukada hebel ayaa salaadda nagu dheereeyo qaal wuxuu yidhi famaa ra'aytu maan arkin annabiya nabigeena sal l slm qadu weligii ashadda ka darnaan badan qadaban xagga carada fii mawcidatin wacdi minhu xaggiisa yowmadin maalintaas weligey nabi maxamed wax wacdina oo soo wacrooda weligey maan arkin ayuu leeyahay saxaabiga abi mascuud radi taala arda uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi yaa ayuhannaas wardadow ina minkum adinka ayuu idinka mid ahaadeen munafiriina dadka dad diinta dadka ka ceyriyo munafiriin dad dadka ka buriya diinta oo ka ceyriyo oo diinta ilaahay diinta nacsi dad nacsiya ay ah jiro weeyaan fa ayukum midkiinne maa sallaa maadaas waa zaa'ida lilta'kiid aw liltawkiid ayaa loo ziyaadiyey faaykum midkiini ma sala ay sala dujiya binaasi dadka dujiya falyujiid salaada ha gaabiyo faina fiihim faina fiihim gudahooda waxaa ahaada dadka salaada kugu xiran ama in ku xiran alkabiira mid waayeel ah iyo wadaciifa mid tabar daran wadalxaajati mid dan la sidaa darteed salaada la soo gaabiyo buhaari muslim ay xadii soo saaray weeyaan xadii kun saddex iyo toddoba iyo siddeetanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu taala arda ana rasula rasulka al sl slm qaala nabigan wuxuu yidhi idaa salla axadukum midkiin hadduu dujiya linnaas dadka dujiya falyukhafif salaada ha fa ina fiihim gudahooda waxaa ahaaday addaciif mid tabardaran iyo wasaqiya mid xanuunsan walkabiira mid dawaayeela oo muxuu ahaa wa idaa salla hadduu tukado axadukum midkiin linafsihi naftiisa uu u tukadana falyuawil ha dheeray maasha muslim xadii soo saaray weeyaan marka ummadan kaa dambayso waa inaad ilaalisaa sujuuda xataa aad in loo dheereeyo lama ogola rukuucda in aad loo dheereeyo lama ogola maxaa yeele sujuudda qaar ayaa neef qabaan dadkii qaar ayaa neef qabaan qaar ayaa waxaa weeyaan aanan saas dhabarka xanuuni wamaa ilaa daalika taagnidii saasoo kale qaar baa muxuu ahaa burbura qaar baa muxuuaha jaban qaar baa waxaa weeyaan yacni ya allah ku taagan wamaa ilaa daalika qaar baa dukaankii ay kastam u tuuran yihiin oo waxaa weyaan qalbigiisa dhanba wuxuu aadaya dukaankii dada u tuuran intuu albaab ka soo xeray salaadii iimaanka soo waday ayuu he duka adna markaas baqara dabad u qabatay qalbigiisna maxaa kuu aadaya marka waad salaaddii u diidaysaa ninkaasaga jamacadda wuxuu le warkii meesha inkaarta qabaya salaadda naga bixinaya bal dukaankaada kuu furnaada oo gadaal mid afar xaba qaca ka siinaysaa wamaa ilaa dalika marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam salaadda inaan xadeeda laga bixinoon musii salaatihi aan la gaarsiinin qofki salaadiis umeeyo abka si aan laga dhigin ba hal dheer waxaa weya qiyaamuleylka qofka marku weligii dukana oo kalena aan laga dhigin iyo abarku mixraa nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam maslaxada in la dhowro baabun inamaa in kale maana jucila waxaa la yal alimaam imaamka liyutama bihi in lagu daydo baabkaas ayuu baab maxaa loo dhiga halkaas in lagu daydo in lagu daydo ayaa wa loo dhiga weyaan xadid kun saddex boqol iyo sideed iyo sideetanaad can caaishata waxaa la wariyey um ilmuminiina radi allahu taala ardaha anha umlmin caaisha qaalat waxay tihi sallaa rasuullah nabiga wuxuu ku tukaday fii beyti gurigiisa wa huwa nabigeennana shaakin isagoo xanuunsan fasallaa wuu tukaday marka jaalisan isagoo fadhiya wasallaa waraahu gaadaashii waxa ku tukaday qowmun qola qiyaaman iyagoo taagan fa ashaara ilayhim nabigu uu ishaaray an ajlisuu war fariista saasuu gacanta u ishaaray falama insarafa goorta salaada ka baxay qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahane jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelay liyutama bihi in lagu daydo faidaa rakaca hadduu rukuuca farkacu adinkana rukuuca waidaa rafaca rasahu idaa rafaca madax aduu kor usoo qaadana farfacu adinkan kor u qaada waida salla hadduu tukada jaalisan isagoo fadhiya fasalluu tukada juluusan adinkoo fadhiya buhari muslim xadis soo saare weyaan imaamka hadduu salaada fadhi ku tukada ku tukada saasuu nabigeena cadayna sala allahu alay slam masaladan marka xadiidkan masaaisha ku jira waxaa ka mid a ah, imaamka inaan laga hormarin dad baa waxaa laga yaabaa imaamka markuu allahu akbar yihahdo ayagan allah akbar ay kala sii hormaraanba ama ay la socdaan labadoo lama ogola waxa la rabaa imaam markuu meeshiisa gaaro adi ka dabatag saas weyaan taas waa masal masalada labaad waa masalada ah imaamka in lagu daydo siduu yaalla uga dayda fadhi hadduu u fadhiyo adna fadhiga ku tuka hadduu taagan yahayna taagni ku tuka xadiidka saasuu caddaynaya sooma iyo xadiid kaleba saasay caddaynayaan marka waxaa weeyaan faidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan waxaa weeyaan xaaladda aad ku sugan yahay ahaada ay culamada qaar ku fasireen yani markuu fadhi asaga fadhi uu atixiyaad ku jira adinkan atyaad ku jiro oo hakala hormarin hakala dimarin qaarba saasay ku fasireen qaarna waxay leeyihin waa nasakhayo nabigeena sala allahu calayhi waali waslem markii dambe uu geeriyoonayey waa asagoo fadhiya ad abubakar ku xirnaay abubakarna ay saxaabada sii fiirsanaayeen intuusan dhimanin ka hore yowma sabt ay ahayd ay leeyihiin waa la nasakhay leeyihin waa la nasakhay masalada masale khilaafi weeyaan asal insha allahu tacaala imaamka waxaa weeyaan hadduu xataa fadhi ku tukada oy xaalad kusoo diristo adiga inaad mxuu ahaa taagnidiisaga dukata sidii nabigeena calayh sala slam markii uu geeriyoonayay abubakar uu ugu xirhnaa taas ayaa insha allahu tacala culimada qarna waxay lehin waa nasakhatan waa mansuukh saasay leeyihin alcum masalada masale culimada isku celceliyaan annagan inta badan alxamdulilah aimmadeenna taagnin baa iskaga tukadaan taagnidan baan kula tukanayna insha allahu tacala waaya haddii ay dhacdo inaad imaamkaada fadhiga ku tukado ama ay xaalad kusoo korartana sida abubakar u yeelay annaga aan taagnaano imaamkana iska fadhiyo sidaa weeyaan ya sheekh ya sheekh ha ha ha waa kaas de haddaan ka sheekeeyeyn saas imaam imaamnimada shardigeeda ka mid maayo qofki inuu xibnihiisa ay kaamil yihiin yani marka fataqu llah ma istatactum asaga hadduuba yahay sheekhi oo caalimka u yahay qaarigan u yahay kuwan kalena caama yihiin isagoo baadujini waa fadhinaya iyagana ay taagnaanayaan insha allahu tacaala waaya xadiidka saddex boqol iyo sagaaliy sideetanaad can ilbara ibni caazib waxaa la wariyey radia allahu taala arda qala xilbara kaana rasulula nabig al sal slm ida qaala goortuu yidhahda samic allahu liman xamidahu samic allah alla weyn wuu maqla wuuna ajiibaa liman qofkii xamidahu isaga ku mahadiyo allah hadduu ku maqli od alxamdu lilah markaad tirahda aad hubta inuu alla ku maqli maa sha allah waa nicmo aad wey masaladaas masale aad muhiim ah wa ya ammaanta bini aadamka wax ku taartay markaad ammaantay isagoo ku maqla wuu farxi waad aragteen adnaga laftirkaada inuu maqlana waad rabi mararka qaar inaad hebel ku maqla mar aad ka rajaynaysa inuu mxuu ahaa yani inaad uga abaalgudi ogaada ood jasaar ahayn mar aad rabto inaad xogaho yar kuu biiriyo ood gadaaldaba haddana dee aad markaad u baahata aad wax kaa siiyo aad allihii macbudulxaq ah subxaana wa tacaala ayaa waxaa weeya markaas samiica allah amaba alxamdu lilah aad tidhahda alla asagaa ku maqli weliba haku maqle haddana rabbi subxaana wa tacala wuu ka abaalmarini hahay samica allahu alla maqlaa liman xamida qofka ku mahaday wuuna ajiibaa lam yaxni ma raaricin jirin oo ma faroorin jirin axadun mid mina anaga dahrow dhabarkiisa dhabarkiisaasoo mahayn saas ma dhihi jirin xataa yaqaca annabiyu nabigan ilaa ka dhaca saajidan mid sujuudsan uma intaa kadib naqac waxaan dhici sujuudan bacdahu gadaashii ayaan sujuud la dhici marka nabigeena uu samica allahu liman xamidahu uu yidhaahdo annagana rabbanaa walaka alxamd waan istaagi jirnay marka ilaa nabiga aan ka hubsano inuu wejiga dhulka dhigay ma dhici jirin arinta ayada alxamdulila hadda meeshan waa muabaq masjidkan iyo masaajidda lamida sunada ay ka muxuu ahay eh, aada ugu xoogeysatay waa sax laakiin meelaha qaar waxaad arkaysaa imaammuammuumka lama taqanid ddd waa wada hooban imaamkii qaara ka hormari tuuloolinka iyo meelahaas iyo waad yaabi bismi llah leedahay imaamka hadduu yara noqdo oo da'diisa ay weynaato oo markuu sujuuda markuu rukuuca markuu sujuuda oo kale uu tartiib yara soconi waxaa laga yaaba dadka inay ka wada hormaraan dhammaantoodba qof ka dambeeya aan la arkinba oo kulli ay ka wada horreeyaan isagaad gadaashood allah akbartiisii iyo waxaa isla socda mogta iyo iyo wada dhicitaankoodii marka arrimaha iyaga in laga eh, dadaalo laga taxadiro ummadda in la bar waa laga maarmaan waana munkar in la sameeyo in laga dadka looga digan waa laga maarmaan xadiid kun saddex boqol iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxa lagu radi allahu ta an arda qala wuxu abu hurayra qala kana rasul a sl sl slam yucallimuna midna bara oo yaquul weliba yidhaahda laa tubaadiruu alimaam imaamka ha la baratamina oo ha hormarina idaa kabara hadduu alla abar yihah fakabiruu adinkan allah akbar dhaha waidaa qaala haduu yahay waladaaliin hadduu yidhahdana faquluu waxaad tidhahda aamiin dhaha waidaa rakaca hadduu rukuucana farkacu adin kadibna rukuuca waidaa qaala haduu yihah samica allahu liman xamidahu faquluu waxaad tidhahdaan allahuma rabbana laka alxamd riwaayaad kale waxaa wey mil asamaawaati wamil ardi wamila maa beynihima wamila maa shita min shayin bacdu ahla ahanaa walmajd axaqu maa qaala abdukun laa laka cabd laa maanic limaa acdayta walaa muctina wala yanfacu daljad minka aljad ayaa soo aroortay yadna riwaayaad kale muslim ay xadiid soo saar weyaan baabu nahyi reebid liska reeba can sabqi imaami imaamka in laga hormara reebid liska reeba baabkan u baab yahay xadidku saddex boqol iyo kow iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cabdiraxmaan sakhdowsi rawiyat alislaam radia allahu taala anu arda can nabi nabign wxu kor sal sl qal nabigen wuxuu yidhi amaa yakhshaa miyuusan ka baqaynin axadukum midkiin aw amaba laa yakhshaa miyuusan ka baqaynin waxaa weeyaan eh, hamzadii ayaa ka maqanay alaa yakhshaa weyn axadukum midkiin idaa rafca goortu kor u qaada rasahu madaxiisa qabla imaam imaamka hore an yajcal allahu alweyne uu ka yeelo rasahu madaxiisa rasa ximaarin dameer madaxii aw yajcal uu ka yeelo suuratahu suuradiisa suurata ximaarin dameer suuradiis inuu ka yeelo soo kama baqaayo qisadii aad taqaaneen oo dhowr jeer aan ka sheekeeyey oo sheekheenna sheekhiisa uu u sheegay oo muxuu ahaa wadaadkii yara shakiyey oo ilaahays madax doofaar ama madax muxuu aha dameer ugu yeela kadibna waxaa weya rabbi oo kitaabka madaxiis weligasaas ah, mxuu aha mara ugu dubnaan jiray amaba daboolaan jiray markii xadiidkan u maraa faydi jiray rasahu rasa ximaar sheekh annaga ayaa nooga sheekeeyey inuu sheekhiisa u sheegay u arkay nagu sheekey raximahum اllah waxafida man baqiya minhum waayo xadiid kun saddex boqol iyo laba iyo sagaashanaad an anas mali wa radi lah ta qal wuxu yhi anas sallaa binaa rasulla nabiga ayaana dujiyey daata yowmi maalin maalmaha ka mid a falamaa goortii qada salaad salaada uu dhameeyey aqbala calayna biwajhi wejigiis ayuu muxuu ahaa na soo qaabiliyey anagoo noo soo jeestay faqala wuxuu yidhi yaa ayuhanaas wardadow ayuhanaas wardadow inii aniga imaamukum imaamkiin ayaan ahay nasiib badanaa falaa tasbiquunii ha igala hormarin birukuuc rukuud ha igala hormarina walaa bisujuud sujuuda ha igala hormarina walaa bilqiyaam istaagana ha igala hormarina walaa bilinsiraafi salaam naqsigana ha igala hormarina fa inii aniga araakum waan idin arkaya amaami horta idinka arkaya mraayad hadii hortood ay taalo soo dad kaa dambay ma arkaysa haddii muraayad waa lagu arkaa marka nabi maxamed in wax arka maxaa diidi ya allahu akbar amaami araakuma in arkaya amaami hortay oo min khalfi gadaashayna inka arkaya uma intaa kadib qaal wuxuu yihi waladii alif an ku hartay nafsu maxamed nabi maxamed naftiisa biyadii ay ku suganta gacantiisa low ra'aytum haddii aad arki lahaydeen maa ra'aytu waxaan arkay la daxiktum aad qosli lahaydeen qaliilan in yar wala bakaytum waad ooyin lahaydeen kaiiran in badan qaalu waxay yidhn wama ra'aytu ya rasul rasulka maxaad aragtay qal wuxuu ra'aytu اljanata wالnaar naartii jannada ayaan arkay ayuu nabigan cadayna sal ll slm imam muslim xadis soo saaray baabun ida taأhara اlimaamu imaamka hadduu dib usoo gurta xaalad say noqonaysaa xadid kun saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can muqiirata ibni shucbata waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda anahu muqira ibnu shucba hazaa wuxuu la duulay maca rasul lah nabiga ayuu la duulay sal l slm tabuuka duulaanka tabuuk ayuu la duulay qaala muiirau muiira wuxuu yidhi fatabaraza rasulla nabiga sl slm wuxuu u banbaxay qibala alqaa'iti dhanka musqusha amaba dhanka jaqda ayuu aaday fa xamaltu waxaan qaaday macahu nabiga waxaan la qaaday oon la raacay idaawatan weelweysood uba iyo wixii la midka ayaan la qaaday weeyaan qabla salaati alfajri salaada fajr ka hore ayaan marka intaan weyse qaaday ubadii weysada ayaan u qaaday idaawada waxaa weyaan weyse weelka lagu weyse qaata weeyaan falamaa goorti rajaca rasuulula nabigal uu soo laabtay ilaya aniga akhadtu waxaan gudagalay uhriiqu inaan u shuba ama aan ugu shuba calaa yadayhi labadiis gacmood min alidaawati ubadi faqasala yadayhi labadiis gacmood ayuu marka dhaqay alaaa maraat saddex jeer uma qasala wajha wejigiis ayuu dhaqay uma dahaba wuu u tallaabo ama wuxuu u ama uu doonay yukhriju inuu iska saara jubbatahu jubbadiisii iyo koorkiisii u xirnaa can diraacihi labadiis dhudhun inuu ka bixiyo uu saas ugu bixiyo ayuu damcay saas saas weyaan saas saas fadaaqa waxaa ciriiriyoobay kumma jubbatayhi jubbadii u xirnaa meeshan kumka hoo damba afka ayaa kum la yidhahdaa kumkaas ayaa muxuuha ciriiri noqday oo muxuuaha mataqana gacanta dhankan ay u dhuuban tahay laakiin gadaal dambe u ooga muxuuaha u buuranaysaa marka ciriiriyay noqotay waa gadaal u bixi weyday kow fa adkhala yadayhi labadiis gacmood nabiga wuxuu geliyey ijubai jubada ayuu dhegeliyey saas weyaan saas gadaal u siibay saasuu dhegeliyey waay fi ljubati xata ahraja ilaa uu mxuu ahaa ka bixiyey diraacahi labadiis dhudhun min asfali aljubati jubada qaybta hoose intuu saas dhahay ayuu gadaal ugu saas u siibay weyaan saas uu bixiyey waayahay waqasala diraacahi labadiis dhudhun ayuu nabiga dhaqa alayhi sala slam ila almirfiqayni ilaa mxuu ahaa xusullaha ama jiqilaha laga gaara uma intaa kadib tawada'a nabigu weyse qaatay calaa khufayhi labadiisii khuf ayuu nabiga masaxay weyaan riwaayaadka xataa riwaayaad kaleo muqiira bn shucba warina ah waxaa weeyaan uma intaa kadib tawada weyse qaatay wamasaxa calaa khufayhi kuwaasaa marka sharxa weyaan wamasaxa calaa khufayhi tawada calaa khufayhi yani masaxa calaa khufayhi ayuu masaxay weyaan uma intaa kadib aqbala wuu soo joostay uu soo noqday weyaan qaala muiirau wuxuu yidhi shucba radi allahu ta an arda faaqbaltu nabiga ayaan soo raacay najidu ilaa aan ka helna annaasa qad qadamuu ayagoo hormariyey cabdiramaan bn cawf cabdiraman bn cawf ay hormariyeen ila nabiga waa soo daha alai sl slam waqtigii salaadii waa la gaaray fa sallaa lahum wuu dujiyey fa adraka rasul allah nabig alle wuxuu ka soo gaaray ixda rakcatayni laba rakcod salaad subax midoo ka mid a ah, ayuu ku soo gaaray yaa imaamu ah cabdiraxmaan bn cawf axad alcashar mubashirin biljanna radi allahu taala arda o waa yahay qaama rasuullahi falama goortii salama u salaam noqsaday cabdiraxmaan ibn cawf u salaamnaqsaday qaama rasul nabiga wuu istaagay sal slm yutumi isagoo dhammaashtiranay salaatu salaadiisa fa afzaca waxaa argagaxgeliyey daalika arrinka isaga oo nabiga in salaaddii lagala hormaray oo nabiga ma'muum noqday isagoo imaam ahaa u noqday dalika arrinkaas waxaa argagaxgeliyey almuslimiin muslimiinta ayuu argagaxgeliyey fa akaru tasbiixa subxaana allah subxana allah subxan allah aad u badiyeen falamaa qada nabiyu nabigu muxuu ahaa u dhammaystay salaatahu salaadiisa aqbala calayhim uusoo jeestay uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi axsantum wanaag ayaad samayseen wanaag ayaad samayseen aw amaba qaal wuxuu yidhi asabtum waad haleesheen ayaad haleesheen weyaan yaqbituhum nabigu wuu oo arrinta ay sameeyeen wax weyn u arkaa an salluu inay tukadeen asalaad salaadii liwaqtiha waqtigeeda xataa hadduu nebi maxamed ka maqan inay salaadda xilligeeda tukadeen calayi sla slam xilligeedii ay tukadeen ayuu nabigu ku jamanayaa uu ku ammaanaya uu ku jecel yahay oo camal weyn inay sameeyeen ayuu nabigeenna u muujiyey sala allahu calayhi waaalihi marka imaamka hadduu dib dhaca oo xilligii salaadii la joogay xilligeed uu ka dib dhaca waxaa weeyaan dhib ma lahan in imaamkii booskiisa imaamkana u gala oo hebel adiga salaadina gel la yidhahdo waxba dhibaata ma lahan weyaan waxba dhibaato ma lahan waayahay baabun alimaamu imaamkii yakhruju u baxayo licilatin arin kusoo diristay awgeed cilad iyo wax kusoo dirsay awgeed u baxa haddii ay dhacdo see la samayna weyaan xadii kun saddex boqol iyo afar iyo sagaashanaad can abi hurayrata waa wari dawsi qal abu hurayra uqiimat salaatu salaadii ayaa la aqimay wacudilat sufuuf sabaftana waa la toosiyey qiyaaman saas miya wacudilat sufuuf sababta aa la toosiyey qimaaman qiyaaman xaalad istaagitaan oo mxu ayadoo inta la istaago waliba la safay oo la toosiyey msafafka iyadoo la taagan yahay fakhraja ilayna rasul nabiga ayaa noo soo baxay falamaa goorti qaama u istaagay fii musalahu meeshuu ku tukanay imaamku istaagay u istaagay dakara wuxuu xasuustay anahu junubun inuu janaabo qaba ayuu nabiga xasuusta calayhi salaatu wasalaam falama faqaala lanaa wuxuu noo yidhi makaanakum ay ilzamuu waxaad laasimtaan makaanakum booska aad joogtaan nin walba safkiisa ha taagnaado ha dhaqdhaqaaqina uma inta kadib rajaca uu laabtay fakhtasala wuu soo qabaystay uma kharaja ilan wuu noo soo baxay wa ra'suu madaxiisana yaqduru udii biya ka da'a nabiga madaxiisa calayhi salatu wasalaam fasallaynaa macahu nabiga waan la tukanay calayhi salaatu wasalaam marka haddii meel degdega ah imaamku uu mxuu ahaa kasoo weyse qaadan kara ama ka qabaysan kara waxba dhibaata ma laha weyaan baabun imaamat lmaftuuni qofka la fitneeyey oo diintiisa laga fitneeyey oo diinlaawaha ah iyo almubtadici qofka ahlu bidcaha ah, iyo walcabdi addoonka in lagu daba tukado imaam ay qofku noqdaan xaalkeeda iyo xukunkeeda muxuu ayuu baabkan u baabay xadidku saddex boqol shan iyo sagaashanaad abi hurayrata waxaa lagu wariyey taala arda ana rasul rasulka sl slm qal nabigan wuxuu yidhi lakum waa idin tukanayaan waa idin dujinayaan wayaane fain asaabuu haddii ay haleelaan oo wanaaggii salaadii sidii laga rabay ay la imaadaan falakum adinka iyo ajarka iskala wain ahطauu haddii ay gafaanna falakum ajarka ayaad leedihiin wa calayhim dembigan dushooda ayuu ahaaday dan haka gelin marka imaamkii waa toosan waa qaloocayn muhiimku maahan haddii imaamka marba aad uusan gaal ahayn uu muslim uu yahay oo salaad bixina isaga dabaduka isaga marka wuxuu hadleeyo isaga dushiisa ay ahaatay salaadaadima ku toosanta ku hagagsanta weyaan saas ayuu nabigeena cadayna sal slm marka ahlu bidca ha noqda ama ahlu maftuun ha noqdo ama addoon ilaahi ha qofka warba hadii muslim u yahay uusan islaamnimada ka bixin waxaa weeyaan waa lagu tukan karaa wuxuu halleeyana isaga dushiisa ahaatay wuxuu hagaajiyana labadiina waa isku leedihiin saas weeyaan laakiin su-aasha taalla waxay tahay masjid sunnada laga ogaa iyo masjid sunnada aan laga ogayn laga ogi haddii ay sukaa qabtaan keed aadaysaa shaki ma kan sunnada aadaysaa kan bidcada waa iskaga leexani laakiin haddii aadan masjid bedcamo masjidka aadan haynin jamacada kama haraysid oo kuma tukanaysid shaydaankiiusan meesha kugu qararabsanin ka cararo bidcada ahlu bidcaha iskala tuka haddiiba ay mukafiro ahayn bidcadood oo bidcadood gaalnimo ay gaarsiinayn ama shirki ayan ahayn wayaan waayahay iskana ilaali bidcadooda muxuaha ku biyo raacinin waayahay baabun alimaamu imaamka yantadiru wuu sugi ijtimaaca annaas dadka inay soo ururaan wuu sugi xadiidka kusoo aror waa marka aad looma eegayo wayaan xadiid kun lix iyo sagaashanaad can salim waxaa laga wariyey ibnu abi nadr salim ibnu abi umaya alqurashi ataymi weeyaan waa reer madiina waa iqatu nabiil waa sikaara taabiciin taabiciintkooda yaryar weeyaan wuxuu geeriyooday kun iyo laba boqol ama cafwan boqol iyo sagaal iyo labaatanka jir nabigan ayuu geeriyooday ninkaas muxuu ahaa taabiciga ah weliba sikaari taabiciin Eh, marka qaala wuxuu yidhi marka can salim ibn bn nadr qaala wuxuu yidhi kaana rasuullah nabiga wuxuu ahaa meeshaa waad ujeedaa nin taabici oo nabiga hadal u tiirina waa taqaana eh, mursal soo ma waa mursal kaana rasul mursalkana waa anwaacda daciifka ayuu ka mid yahay kaana rasul rasulka wuxuu sal slam xiina goortay tuqaamu salaatu salaada lagu ogaa filmasjidi masjidka idaa ra'aahum hadduu arka qaliila iga yar on badnayn jalas wuu fariisan jiray lam yusalli mana tukan jirin waidaa ra'ahum hadduu arkana jamaacatan iyagoo muxuu ah kooxoo fiicanna ah, salla wuu tukan jiray waa daciif weeyaan eh, shucayb arnaawuud wuxuu leeyahay sheekh shucayb alarnaawuud raximahullah rijaalu hiqaatun wa mursal ragga silsilada muxuua ah wariyey waa dad hiqaad ah laakiin xadiidka waa mursal weeyaan waaya baabu imaamati nisaai dumarka imaamnimadooda iyo baabkan u baabiyay xadiid kun saddex boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can caa waxaa laga wariyay ibn abi rabax weeyaane an caaishata wuxuu ka wariyey um ilmuminiin radi allahu ta an ardaha waraxima allahu caطaaan annaha caaisha radi allahu ta an kaanat waxay ahayd tuadinu mid adinto kow wa tuqiimu mid aqimto laba wataumu nisaaa dumarka imaamu noqoto wa taquumu istaagto wasatahunna bartamahooda istaagta ahaan jirtay radi allahu taala arda xadiid kale oo isku macnaha ay yihin ama isku dhow yihiin kun saddex boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can ibni cabas waxaa radi allahu taala anhuma qala abdulahi bn cabaas taumu lmar'atu haweenayd waxay imaam noqonaysaa annisaaa dumarka imaam noqonaysaa taquum waxay istaagaysaa wasatahunna bartamahooda alimaam albani caleyh raxmat ullah silsilat alaxadiid daciifa ayuu xadiidkan kusoo arooriyey aadna ugu hadlay in aad muxuua sanadkiisa saxiix yahay ayuuna caddeeyey sidoo kale waxaa weeyaan eh, culimada in badanoo ka mid ah way ka hadlaan weliba alimaam albani aley ramat ullah wuxuu soo qaaday sadi fi rawda nadiya hadal uu ku soo wariyey oo aad u qiimo badan ayuu soo naqliyay wuxuu leeyahay dumarka ragay la too yihiin maxaa yeele iyaga isku jaal yihiin isku nooc yihiin xagga cibaadaadka ragga maadaama jamaacan la faray oo aadaan la faray oo la faray amarka isagaana dumarkana amar ayuu yahay saas ayuu leeyay marka dumarka haddii dumarka kaligood ay yihiin inay adimaan oo ay dhexdooda ismaqashiyaan oy aqimaan oy mid imaam noqoto waa ariiqaas ariiqa ay caish jirtay cabdullahi bn cabaasin radi taala ardah isna waxaa weyaan uu fatwooday sheekh alalbani iyo mxuah sidiiq xasan khan iyo rag badanna ay qabaan marka wax ishkaal insha allahu tacala ma lahan weyaan lakiin haddii rag ay joogaan looma baahno markaas aadaankooda iyo qamitaankooda looma baahno ayaga maamuumaat noqonaan sida nabigeena ala sl slam ay samayn jireen saas weyaan baabun man ama qowman qofka qolo imaam u noqda wahum iyagana lahu isaga kaarihuuna ay nacab yihiin xaalkiisa muxuu noqonayaa khatar weyaan nin imaam ah oo imaamnimadiisa la nacab yahay waxaa weyaan khatar ayuu ku jiraa weyaan xadid kun saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can amr ibn xarit waxaa laga wariyey ibnu lmusaliq camr ibnuxarit wuxuu la dhashay maymuuna bint alxaari radia allahu tacala ardaaha xaaska nabigeena alai slat slaam muxuu ahaa ayuu afwan juwayriya bint اxari um اmminiin ayuu la dhahay juwayriya ayuu la dhashay radi allahu taala ardaaha waxaa weeyaan waa saxaabi wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena kontanka wixii ka dambeeyey ayuu geeriyooday ilaa kontanka uu gaaray wixii ka dambeeyey lakiin lama huba xilliga uu muxuu ahaay bitaxdiid amaba toos uu geeriyooday lama yaqaano laakiin kontanka uu soo uu gaaray saxaabiga jaliilka ayaa qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday yuqaalu mid la yidhaahdo ashaddu nnaasi dadkan ugu dardaanta badan cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaama inaani waa laba qof weyaan qofka koobaad imraatun waa haweeney oo casad ku caasi zawjaha ninkeeda ku caasisay <laughs> halis weyaan dumarkan waa u badan yihin ba inay iska caasiyaan haraanti afka ay rag ku dhuftaan waa iskaga badan yihiin lakiin raggaa ka dulqaad badan oo ka akhyaarsan in badan oo ayaga ka mid a ah. dumarki markii ay xanaaqaan inkastoo raggana de kuwaan akhyaarhan ay ku jiraan laakiin dulqaadka xaggiisa iyo xilmiga cismadii iyo furiinka ayaga gacanta iyo qabitaanka looga geli waa dumarka waxaa weyaan toban jeer waxfuri lahayn alcum marka masalada waxaan kala jeedaa dumarka inay ku caasiyaan bikufrihin alcashiir nabigaaba sheegay alai sl slam marka taas tan labaadna wa imaamu qowmin qolo imaamkood oo wahum iyagana lahu kaarihuuna ay necab yihiin waxaa weya nasal allah salaam alcaafiya arrintaas khatar weyaan imaamka haddii mar la necab yahay meesha iskaga hulaal ha iskaga taga ha iskaga hulaal waxba had joogitaankiisa maxaa yeelay cadaabkaas khatarta ayuu gelaya culimada marka waxay leeyihiin kurhiga muxuu y marka ninka qabiil baa loo nacab yahay reer bani fulan muxuu yahay dartiisa muxuu ahaa imaamnimada loo nacay soo ma macno kuma dhisna kurrigoodaas wax aad sheega ma lahan amaba adduunyaa laisku qabtay oo adduunye iyo xogaho dhaqaala laisku jiijiiday kadibna kii shalay lacagtaan isku haysanaa imaami ah wuu nacay qofka ama dadkii aad ku diray ama waa la nacay qiimo ma lahan arrinta ayada culamada waxay leeyihiin liamrin eh, madmuumin fi sharci min bidcatin aw fisqin aw naxwi dalika imaamku waxa ay cadaabkaas ku gaara waxaa weeyaan waa shay sharciga lagu nacay ama bidcuu la imaanaya amaba faasiqo markuu halkan ka baxaba dee meelahaasu waxyaabo aan wanaagsaneyn meraysanaya nin diin xumi lagu nacay waxa imaamka lagu naca ka isaga waa kan marka dadka cadaabka badan laakiin labada qof ay isqabanayaan miiqa imaam oo dhowr qof ay isku dhacsan yihiin sooma badna miiqa oo dhowr qof isku dhacsan yihiin marka imaam qof ay isku dhacsaneen maba jiraan umayna imaam ay qof isku dhacsaneen oo qof necab uusan jirin maba jiraba laakiin cibrada i fiirna waxaa weyaan qofkan diinxumidiisa haddii wax loo naca ay ta markaas way markayna callada iyo belada iyo waxaa wey cadaabka daran ay ku dhacaysa weyaan wallahu aclam baabun alimaamu imaamka yaquum wuxuu istaagayaa makaanan boos arfaca ka sarreeya min makaani اlqowmi dadka imaamka u yahay meel ka sarreeya tusaale ahaan korsigan camal ayuu imaamka looga dhigay meelaha hadda ad aragteen masraxyada iyo meelaha hoolasha iyo somalka meel yar kor u qaadanoo madaxda ay fariistaan dadkii marka wuuu fariisinayaa waxay istaagayaan qaybta hoose imaamkiina kor fuulaya ma banaanta may ma banaana lama ogola xadiidka kun iyo afar boqolaad alxamdu lilah can hamaam ibnu munabih waxaa laga wariyey raximah llah ana xudayfata ibnu yamaan radia allahu taala arda ama wuxuu imaamu noqday annaas dadka iyuu imaamu noqday bilmadaa'ini magaalada madaa'in loo yaqaano calaa dukaanin meel sara meel koru qaadan fa ahada abu mascuudin ninka abu mascuud albadri loo yaqaan ayaa wuxuu qabtay biqamiisii shaarkuu dhab siiyey ama qamiiskiisuu qabtay fajadabahu gadaal jag usoo siiyey soo jiiday gadaal ayuu usoo jiiday falama faraqa min salaati markuu salaadiisa ka baxay qaala wuxuu alam taclam yaadan ogeyn xudayfow annahum iyaga saxaabadii iyo salafkii iyo nabigeena ala sl miyaadan ogeyn nabiga iyo saxaabadii somaadan ogeyn annahum iyaga kaanuu inay ahaayeen yanhawna kuwa reeba can dalika waxaad samaysay in kor adoo imaam meel kor fuusha waxa weyaan dadkan ay hoostaada joogaan inay diidi jireen soo mogid qal qad dakartu qad dakartu waan xasuustay xiina madatanii marka ad i togtay isoo taagtay oo jiiday oo gadaal isoo iisoo ciyaysay arrinteed waan xasuustay uu laakiin nabigeena ala sl sl mar mimbar uu furay ma garanaysaan oodna mimbar kugu duuji saxaabada xilligaas tacliim ay ahayd hadduu qofkan u samaynaan tacliim in salaadiisi la arko dhib markaas laakiin haddii ay tahay imaamana waan ka sara mara laa baabkaas baab jira baa ku abjar maaha abu daawuud waa xadiis saxiix weyaan baabun alimaam imaamka laa yatatawac kuma sunnaysto fii makaanihi booskiisa meeshii uu salaada ugu baxay markiiba inuu sunno ku qabsado maya xadiidkun afar boqol iyo koobaad can muqiirati bni shucbata waxaa la wariyey radi allahu taala ard qala wuxu muqira bn shucba qaala rasul la wuxu yih sal slm laa yusalli yuusan tukanin alimaam imaamka fi lmowdic booska alladii kaasoo sallaa fii uu ku tukaday xataa yataxawala ilaa oo ka soo wareegto inuu soo yara jiray meeshii intuu ku tukada xagga iskaga jeedo kadibna iska istaaga maya ha tukada markuu mxua tukada ha soo laabto oo dhinaca usoo ah, mxuua dadka usoo jeesta kadib markaas waa ku tukan karaa laakiin intaadun aayar qofka tukada xagga iskaga sii jeeda markuu adkaarta dhamays kadibna fuq intuu yihahdo uu ku sunaysta maya saas ayuu nabigeen cadayna sal sl abu daawuud ibnu maaja waa xadiis saxiix weeyaan waaya baabun alfatxu cala alimaam imaamka in loo fura aayadda markay ku istaagto ku rakato in mxuuaha laga neefiyo oo laga dabciyo oo mxuuaha loo sheega inay ariiq sugan tahay nabigeenna alayh slat slam ariiqiisa ay tahay saxaabada ariiqooda u yahay waxaa weeyaan ayuu baabkan u baabiyay xadid kun afar boqol iyo labaad can cabdillahi bni cumar waxal radi allahu taala anhuma ana nabiya nabigeena sal slm salla wuu tukaday salaatan salaad fa qara'a fiiha wuxuu ku akhriyey qur-aan fa lubisa calayhi qur-aanku waa iska dhexgalay nabi maxamed qur-aan iska dhexgalay islaamkii kale ka warrama masaakiintii qur-aan gadaal laga baray ka warrama min baabi awla falama goortii insarafa uu nabiga ka baxay salaadii qaala wuxuu yidhi ubay ubay ibnu kacab oo quraadii saxaabada ka mid ahaa ee wuxuu ku yidhi asallayta macana miyaad nala tukatay qaala wuxuu yidhi nacamha qala wuxu yidhi famaa manacaka inaad ii furta qur-aankii igu rakaday igu istaagay maxaa kuu diiday saasuu nabigu ku yidhi sala allahu alayhi waalihi waslem xadiiska abu dawuud ee soo saaray waan xadii saxiixa alfasl athani fasalka labaad salaat ljamaca waxaan ka soo baxnay imaamadii imaamnimadii waan ka soo baxnay kitaabkii laba fasal ayuu lahaa imaamadii iyo waxaa weeyaan salaat aljamaca imaamadii waa ka soo baxnay salatajamacadi aan garlamata baabu wujuubi salaat اjamacati salaada jamacada inay waajibtay mxuu ahaa ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidkun afar boqol iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa laga wariy cbdian skhdowsi ana rasul rasul sl sl qal nabigan wuxuu yidhi waladii ahli baan ku dhaartay nafsii naftaydi biyadii gacantii ay ku sugan tahay laqad hamamtu waxaan damcay oo qalbigay ku soo dhacay an amura inaan fara bixaabin qorya in la doonoofayo aba la qoryo keeno qoryo in la keeno ama xaabo waxaad tiradaan dabka lagu shito qoryihii la riday maaha uma <laughs> intaa kadib aamuru anfara bisalaati salaada oo fa yuadan laha loo adimo uma intaa kadib aamuru anfara rajula nin fayauma uu imaam noqda annaas dadku imaam u noqda uma kadib ikhaalifa ukhaalifa aan daba maro aniga dadkii salaada markaa imaamkii aad galo la aqima dadka ay soo galayaan anna aan daba maro kow fa ukhaalifa aan daba maro ilaa rijaalin rag aan aado fa uxariq aan ku guba calayhim dushooda buyuutahum guryahooda waladii alih baan ku hartay nafsii naftayda biyadii gacantay ku sugan tahay low yaclamu haddii ogaan laha axaduhum midkood annahu isaga yajidu inay helaya caraqan laf muxuu ahaa laf samiinan buuran waslad buuran aw mirmaanatayni ama laba dhidhaaldhilood dhilaadhil amaba majimood xasanatayn eewan wanaagsan la shahida alcishaaa salaadda cishaa ayuu xaadiri lahaa yacni haddii konkunshin lagu qaybinaa masjid ka warram su-aashaas balka jawaabteeda adiga laydinka raba haddii masjidkan qof kasta oo soo gala oo salaad tukadaba kunkun la siiyo ka warramo ya ka warramo lacag noo raadiye marka meelaha jamaacada ay ku yaraatay oo jamaaciyarada ay nafta nooga qaaday lacag aan raadina ilmaha maaratay oo xataa oo meelaha iska taagtaagan oo salaadda lagu kari laayay lafturkooda waa imaan lahayeen aqiiqa wa aqiiqo weyaan marka arrintaas ayada ayaa loo mxuu ahaa daymala-aan meelaha salaada dadka lagu kari waayo raashiin badana lagu kariyo oo waxaa weeyaan muxuu ahaa qolyahan yurubta waxaa laga sheegay masaajidaha qaar waxay leeyihiin yani meel lagu quudiyo dadka soonka oo kale afurkii iyo cashadii iyo suxuurtii waxay leeyihiin muxuu aha macam ku masjidku aad leeyahayba cid ama dhaqaalo haysa ama faqiir noqo adiga afurkaaga iyo cashadaada iyo taraawiixdii iyo muxuu ahaa macal tahajudkaagii macal suxuurtaadi waa halkaas marka sidoo kale qaarna waxay samaynayaan masaakiinta ay boono siinayaan waxba toogsana maba jiraan ay kuleeyihin meelaha qaar abadan inta miskiin ah masjidkaa iska diiwaan gelinayaa kaara la siinaya marka qura iyo qada iyo casha masjid usoo dooninaya kaarkan waa la siinaya kirihii gurigiina waxaa masjidkaa ka bixini saaidiyana soomaliya karsadayda maya annaga maya saasa koleyba aan iska dhaadhicin lakin haddii rag eh, mxuu ahaa ay u tallaabo qaadaan oy mashruuc ka dhigtaan ilahina u garab galo subxana wa tacala annagan aan garab istaagno bacda dalika shaki ma laha waxyaabahas wax ka weynaan samayn karnaa nicmada annaga aan haysanno maba haystaan reerub walaa mid u dhow xataa ma haystaan waayahay xadid kun afar boqol iyo lashahid alcishaa miyaan sheegnay nacam cishaa wuu imaan lahaa xadid kun afar boqol iyo afraad cishaa waxaa loo sheegay cishaa inta badan dadka mugdi eh, yaran daal nasasho cid ku arki ma lahan waxyaaba badana iska jiraan xadiidkun afar boqol iyo afaraad oo canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu ta arda qal wuxu abu hurayra ata nabiya nabiga waxa u yimid rajul nin ba u yimid acma en dhoolo ah faqala wuxu ya rasul rsulka allow inahu isaga laysa inahu shaniya laysa lii ima sugnaanin qaa'idun mid i hogaamiyo oo yaquudin i u hogaamiyo ilmasjid masjid eh, muxua geeyo malihi fasa'ala rasul la nabiga wuxuu weydiistay an yurahisa lahu inuu u ruqseeyo oo fa oo ninku iska guriga inuu iskaga tukada u raba dacahu ugu yeeray faqala wuxuu yidhi hal tasmacu nidaaa aadaanka iyo dhawaaqa bisalaad salaada loo dhawaaqa miyaad maqlaysaa faqala wuxu yhi nacmha qala faajib soo ajiib waa indhool aan lahayn madiine weliba godad badan ay leedahay nabigu wuxuu yidhi imow muslim ayaa soo saara xadidka weyaan marka qofkii indhoolka haddii saa la yidhi dhalinyaradii iyo dadkii caafimaadka qabay ilaahay uu nicmeeyey indhihii qabeen ka warrama allahu akbar xadiidkan afar boqol iyo shanaad can abdillahi bn mscuud xalgu radi allahu ta anu qal abdillah bn mscuud man sara qofkuu farax geliyo an yalqa allah alla weyne inuu la kulma qadan beri musliman isagoo muslima falyuxafid ha dhowra oo ha ilaaliya calaa haulaai salawaati salaadahan xayu meesha yunaadaa bihina loogu dhawaaqao masaajida ha ku ilaaliyo faina allaha alla weyne subxaanahu watacaala sharca wuxuu u jideeyey linabiyiku nabigin wuxuu u jideeyey sunan alhuda hanuunka jadiidkiisa u jideeyey wainahuna salaadahana min sunan alhuda hanuunka ay ka mid yihiin weyaan walow anakum adink haddii aad sallaytum ku tukan lahadeen fii buyutikum guryihiina kamaa yusallii su u tukada hada almutakhalifu kan salaad kadib maray oo kadib dhacay fii beyti gurigiisa la taragtum waxaad iskaga tegi lahaydeen sunnata nabiyikum nabigeena jidkiisa ka tegi lahaydeen walow taragtum haddii aad ka tegi lahaydeen sunnata nabiyikum nabigeena jidkiisana la dalaltum aad baadiyoobi lahaydeen wamaa min rajulin qof ma jiro yataaharu weyse qaato nin oo fa yuxsinu uhuura weysada weyse qaadashada wanaajiyo uma intaa kadib yacmidu u qasta ilaa masjidin masjid oo min hadi masaajidi masaajidan ka mida kan iyo kuwa lamidka ah wayaane ilaa haddii uu jira kataba allahu alowin wuxuu qoraa lahu isaga bikulli khawatin tallaabal arko ikhtuuha u qaado xasanatan wanaaga yuu ugu qoraa wayarfacuhu ugu salamaryaa biha ayada sababteed darajatan daraja wayaxutu wamaa yatakalaf iyada uusan kadib dhacaynin canha salaada xaggeeda ilaa munaafiqun munaafiq oo weliba macluumu nifaaq munaafiqnimadiisa la yaqaano hebelkii munaafiq ahaa keligii un baa ka heri jiri inta kale salaada jamacada imaan jireen walaqad kaana rajul nink wuxuu ahaaday yu'taa mid bihi isaga yuhada isagoo la dandaamini ama la garabgeli bayna rajulayn laba nin dhexdood oo waxa inta garbaha laba nin ay kasoo soo galaan saa waxa weyaan masjidka lagu keeni jiri xataa yuqaama ilaa laga joojiya fi safi safka ama fadhi markaa ku tukada ama taagnaha ku tukada hadduu awoodo weyaan muslim ayaa xadii soo saaray xadiidkun afar boqol iyo lixaad can abi hurayrata waxaa lg radi allahu taala arda ana rasul a sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa salaata salaad nabigaa laga soo wariya lakin waa daciif laa salaata salaad ma lahan lijaari ilmasjidi qofka masjid jiraankiisa ila fi lmasjid masaajidka mooyaane xaakim bayhaqi waana daciif weeyaan baabu fadli salaati aljamacati muadinka caawa guaada wax joogmala sooma amdulila iska wadanayna baabu fadli salaat اjamacati salaada jamacada fadligeeda ayuu baabkan u baabay xadidkan afar boqol iyo todobaad can cabdillahi bn cumar waxaa radi taala anhuma ana rasul rasulkan sal sl qal nabigan wuxuu yidhi salaat ljamacati salaada jamacada tafdul waxay fadli badan tahay salaada alfadi qofka keligii salaadiisa bisabcin daraja todoba iyo labaatan daraja mxuu ahay ka eh, fadli badanta weeyaan xadiidkan afar boqol iyo sideedaad can abi hurayrat waxa radi allahu ta hurayra samictu rasuul nabig sl sl qul isagoo le tafdul waxay ka fadli badan salaata aljamiici salaada jamaacada salaata axadikum midkiin salaaddii waxdow keligii bihamsati wacishriina darajata juzan shan iyo labaatan juz ay ka fadli badanta weeyaan wa tajtamicu waxaa ku kulma malaaikatu leyli habeenka malaa'igteeda oo muxuu ahaa camalka qoraysa iyo malaaikatu nahaari malaaigta maalinta fii salaati alfajri salaada fajr ayay ku kulmayaan weyaan oo isku bedelayaan uma intaa kadib yaquulu abu hurayrata abu hureyr wuxuu leeyahay faqrau ahri in shitum haddii aad doontaan ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda ina qur'aana alfajri salaada fajr qur'aan akhrinteeda iyo salaada fajr xilligaas kaana wuxuu ahday mashhuudan mida soo xaadir malaigta alla ay timaado weeyaan kun afar boqol iyo sagaalaad can cuثmaan bn cafan waxaa lg radi allahu taala an arda qala wuxuu yihi sayd cuثmaan samictu rasul nabig kama sal slm yqul isagoola man salla qofka tukada asha salaada cisho fii jamacati jamaca ku tukada fakaanamaa qaama nisfa leyl habeenka niskiisa qof istaagay ayuu la tooyahay weeyaan oo habeenka niskiisao dhan man sala qofku tukada suba salaad suba fi jamacati jamaca fakaanama sala leyla kulahu habeenka dhammaantii qof tukana ayuu la ajriyahay weyaan muslim ayaa xadiiska soo saaray baabu qira'ati khalfa alimaam imaamka gadaashii akhrinta la akhriyo qur-aanka iyo faatixada ayuu baabkan u baabiyey inay muxuuha loo baahan yahay xadiidkun afar boqol iyo tobanaad can muxamed ibni abi caaishata waxaa laga wariyey moxamed ibni abi caaisha waxaa kaloo la yihahdaa moxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi caaisha waa dabaqada taabiciinta dhexdhexaadka kuwa ku xiga ayuu ahaa raximah llah can rajulin wuxuu ka wariyey oo min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiis ka mid wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi ninkaas qaala nabi nabigan wuxu yidhi sal slm lacallakum waxaad mudan tihiin ama laga yaabaa taqra'uuna inaad akhrisaan walimaam imaamkan yaqra'u imaamku oo qur-aan akhrina inaad akhrisaan ayaad mudan tihiin laga yaabaa maratayn laba jer aw alaatan ama saddex jer ayuu saa nabigeena yidhi qaalu waxay yihahdeen ya rasul rasuulka allow ina annaga lanafcalu arrinka waan samaynaa oo imaamkii oo salaada qur-aan akhrina ayaa annagana ka daba akhrina qala wuxuu yidhi falaa tafcalu ha yeelina ilaa an yaqra' inuu akhriya axadukum midkiin bifaatixati alkitaab inaad faatixa akhrinaysaan mooyane wax kala akrin ayuu nabig yihi sal la ala sl lakin lagama tegi karo imaam ayaa soo saaray sanadkiisa waa saxiix xadiidkun afar boqol iyo toban iyo koobaad can malik waxaa lagu radi allahu taala arda ana nabiya nabigana sal sl lama goorti qadaa uu dhameeyey salaatahu salaadiisa aqbala calayhim ayaga ayuu usoo jeestay biwajhi wejigiisa faqala wuxuu yidhi ataqra'uuna miyaad akhrinaysaan fii salaatikum salaadiina walimam imaamkan yaqra'u muxuu ahaa qur-aan akhrini fasakatuu way aamuseen faqala lahum alaaa maraati saddex jeer ayuu saa u weydiiyey saa ku yidhi faqaala wuxuu yidhi qaa'ilu mid baa wuxuu yidhi aw qaa'iluna kuwa ama kuwa ayaa waxay yidhahdeen qaa'ilun mid ama qaa'iluna kuwa muxuu ahaa ayaa waxay yidhahdeen tiim dhan inaa anaga lanafcalu waan yeelnaa isaga qaala wuxuu yidhi falaa tafcalu ha yeelina liyaqra' ha akhriya axadukum midkiin bifaatixati alkitaabi fii nafsihi hoos ha u akhristo weyaan yuusan la dhawaaqin ibn xibaan fii saxiixi bayhaqi fii sunan kubra sanadkiis waa saxiix weeyaan xadiidku afar boqol toban iyo labaad can cali abi aalib waxaa radi allahu ta an arda annahu sayid ya'muru mid farah aw amaba yaxuu mid ku booriyo an yuraa ama mid booriye an yuqra'a in la ahriyo khalfa alimaam imaamka gadaashii fi duhri salaada duhr walasri salaada casr fi rakcatayn alulayeyn labada rakco hore bifaatixati alkitaab wasuura suurad iyo faatix kitaab in la ahriyo ila imaamku iska hoos u ahrinaya mogta wa fi rakcatayn alukhrayeyni labada rakcood dambana bifaatixati alkitaab in suurat alfaatixa la ahriya ayuu fari jiray xaakim iyo bahaq ayaa soo saari imam dahabi wuxu le waa saxiix baabu taswiyati sufuuf suuft oo la tosiyay ayuu baabkan u baab yahay wafadiilat اlawali iyo safka hore fadliga aad leeyahay muxuu ahaa ayuu baabkan u baabyahay xadidku afar boqol tobaniy saddexaad can anas malik waxal radi allahu taala arda can nabi nabigan wuxuu ku ray sal sl qal nabigan wuxuu yidhi sawuu war toosiya sufuufkam suuftiina toosiya faina toosiyata sufuuf suufta oo la toosiya min iqaamati salaati salaada oo la qiimay ka mid tahay oo la toosiyo wa fii muslim wa lafdu muslimna min tamaami salaat salaada dhamaystirkeeda ayuu ka mid yahay weeyaan xadiidkun afar boqol toban iyo afaraad can nucmaan bashir waxaa lawr radi allahu taala arda qala wuxu nucmaan bashir qaala nabi nabigan wuxu yihi sal slm latusawunna waad simaysaan ood simaysaan husuufukum safyaalkiina aw amaba la yukhaalifana allah alla in wuxus dabamarin doonaa bayna wujuhikum wajiyaalkiina bukhaari muslim ayaa soo saaray ummaddeenna waa roon yihiinoo runtii aad bay u toosiyaan salaada kuwa ugu liidan fariirada issaaran kuwa kalena waaba alqadam bilqadam waa isku toosiyaan inkastoo xadis kuso aroor daciif yahay marka waxaa weeyaan laakiin ummadahan hadda Eh, yani qolyahan bakistaanta hindida carabta laftirkeeda oo xataa sacuudiga ay kamid mid yihiin qofku intuu iska qofkan inta dhexdooda waxa udhexayni meel badan iskaga dhexaysaba haddii aad kusoo darto xitaa dad culimo ahoo hadda lagu dayanay ayaa qaar ku garab dukaday waa la yaabay shuyuuku weyn oo dadka ay mxuu aha ku dayanayaan lugtiis u iska muxuunta ayar iska soo ayaa dhexdiin waxa ku jira mxuu ahaa faraaq iyo meel weyn waad la yaabay wax lala yaabo can nucmaan bashiir waxaa laga wariyey radia allahu taala an qal wuxuu yihi qaala nabi nabigan wuxu yihi sal l slem la tusawunna waad simaysaan ood simaysaan sufuufkam safyaalkiina aw amaba la yukhaalifana allah alla weyne wuxuu istabamarin doonaa bayna wujuhikum wajiyaalkiina khilaafaa laydin dhex dhigi doonaa buhari muslim ayaa xadiis soo saaray wa fii riwaayati limuslim zaad wuxuu ku kordhiyey fii awalihi awalkiisa kaana rasuullah nabiga wuxuu sal sl yusawi mid sima sufuufanaa safyaalkanaga xataa kaanamaa waaba isagoo yusawii alqidaaxa leebabka iyo gamuunada ku muxuu ahaa siman weyaan xataa ra'aa ilaa uu ka arkay uu ka ogaaday anna anaga qad caqalnaa inaan fahanay oon ka qaadanay canhu xaggiisa fafsi loo simo uma intaa kadib kharaj wuu soo baxay yowman maalin faqaama wuu istaagay xataa kaada ilaa uu ka siga yukabiru inuu allah akbar yihahdo salaad uu xirto fara'aa kadibna wuxuu arkay nabigeena sal l slam rajunin buu arkay baadiyan la soo baxay ama baadiyan uu soo baxay sadruhu xabadkiisa soo baxay min asaf safka uusaa ugu soo yaro baxay oo wax yar ka yara soo horreeyey safkii fa qala wuxuu yidhi cibaadallah addoommaha allow la tusawunna waad simaysaan ood simaysaan suufakum safiyaalkiina aw amaba la yukhaalifanna allah alla inuu xisdabamarin doonaa bayna wujuhikum wajiyaalkiina saasuu nabigeena caleyh sala allahu aley waslem marka khilaafka waxyaabaha keena waxaa ka mid ah suufta in muxuu ahaa aan la toosinin wa fii riwaayatin cinda albukhaariyi mucallaqa ee mucallaqa qaala nucmaan bashiir wuxuu yihi ra'aytu rajulan baan waxaan arkay ra'aytu waxaan arkay arajula nin arkay oo mina anaga ka a yulziqu ku dhajinaa kacbahu hanqowgiisa bikacbi saaibi saaiibkiisa hanqowgiisa horan waxaan waa aciif waxaan kala jeeday waa mucallaq saasaan kala jeeday weyaan nacam bukhaari ayaa soo saara isna nacam kun afar boqol toban iyo shanaad abi hurayrata radi taala arda can inabi nabigena wuxu kr sal slm qal nabigeen wuxuu yidhi low taclamuun ogaan lahaydeen aw amaba yaclamuuna ay ogaan lahaydeen maa fi safi almuqadami safka hore wixii ku sugan la kaanat qurca qori tuur ay ahaan lahayd xaaladda si kale laguma kala baxeene waa la qori muslim ay xadiis soo saaray xadiidku afar boqol toban iyo lixaad can bara bni cazib xali radi allahu ta an arda qal wuxu bara kaana rasuullah nabiga wuxuu sal slm yatahallalu asafa safka ayuu dhex jiray min naaxiyatin daraf ilaa naaxiyatin darafka laga gaaro yamsaxu suduurana xabadyaalkanaga ayuu saa gacanta u marin jiray iwa manaakibana garbahanaga saasuu muxuu aha inaan isku toosana saasuu gacanta uu marin jiri weeyaan yquul wuxuu dhihi jiray laa takhtalifuu ha iskhilaafina oo fatakhtalifa quluubukum qulubtiina ay kadibna ay iskhilaafto adinkaas dabamarin oo taagnidiina yay qallooc uusan gelin maxaa yeele qalbigiina iskhilaafi wa kaana wuxuu ay nabigana sal slam yaqulu mid yihahda ina allaha alla weyne iyo wamalaa'ikatu malaa'igtiisa yusalluuna alla wuxuu u naxariisanayaa malaa'igtan ay muxuu ahaa u ducoynayaan cala sawfi lwal safafka hore weeyaan abu daawuud nasaa-i daarimi fii sunanihi waana xadiis saxiix weeyaan xadiidkun afar boqol toban iyo can abdillahi bni cumar bn khaaab radi allahu ta anu arda ana rasul rasul sal slam qal nabigan wuxuu yidhi man wasala qofka xiriiriya safan saf wasalahu allaahu alla ayaa xiriiriya amaba alla xiriiriyo waman qataca safan saf qof gooyana qatacahu allahu alla ayaa gooya ama allaha gooya duca amaba waxa weyaan ihbaar labadaba suuragal zaada abu daawuud wuxuu ku kordhiy fii awali awalkiisa aqiimuu war oga asuhuuf sababta oga waxaaduu sima bayna almanaakibi garbaha sima wasudu lkhalala dulayladana shara walinuu dabciya biaydi ikhwaanikum walaalihin garbahooda u dabciya iyo gacmaha u dabciye weyaan qaar baa waxaa laga yaaba inay saa inta ay yidhahdaan ay mxuu ahaa jiqila isagoo sunnada waa dabaqal saa intuu yihahdo kadibna labada xusul uu mxuu ahaa shafka mxuua halkaas uu kaa geliyo oo kadibna aad neefta ay kugu xihantaba ama nabar uu ku gaaro lama ogolata ayada garba in laisu dabciye wa walaa tadaruu furujaatin duleelaha uga tegin lishayطaanha uga tegina abu dawud yaa soo sar xadidka wa xadid saxiix weyaan xadiidkun afar boqol tobaniy sideedaad cashirkan insha allahu tacala u dambeeyo can anas malik ali radi allahu ta arda ana rasul rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi safka dhammaystira almuqadam ee horey ee hora kadib alladii yarihi la xiriira famaa kaana min naqsin nuqsaamitaan iyo qabyo ahna safka qabyooba falyakun haada fi safi lmuahari safka dambe ha abu daawuud ayaa soo saaray iyo nasaa-i waana xadiis saxiixa waxaa la yaabla qaybtan dambe waxaa ka azma waa la azma azma fii tawsiiti saf safka in la simo meeshaan dambe waad aragteen markaad soo gasha waxaa laga bilaabaa safku dambe mid kala qabyoah mid kala qabyoah meel aad ku aadda marka yaa ma arkaysid saf meeshaana waxay u baahanta qof oo ka ajir xisaabsada oo ciddii saf cusub bilaabays kii horan xirmin qoort soo qabata hor soo gelisa man ra'a minkum munkaran falyuhayiru biyadihi gacan haddii aad la tagta waa lagu gacan qaadaya bilisaanihi ha noqota hada wallahu aclam w sal sl l sl ya tiirarkay ka cararayaan lakiin masiibo ka weyn ay ku dhacayaan saas weeyaan baaraka allah fiikum